المئتين من مجالس إقراء وشرح كتاب السنة النسائي في ليلة الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الأول caami أف ربعمية وثaلاaثin وأربaعiin لhجرة مصطفى صلى الله عليه وaله وسلم ضمن سلسلة دروس xdيث مصطفى صلى الله عليه وaلي وسلم بدأ من kتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكماal ورزqna إkلاaص في الqول cمل iنه سميع وجيب الدعواaت mجلسkan oo mجliskii laba boqol iyo soddonaad ee majaalis ulmarka شharca kooban ee kitaabka suna نasaa-i habeenkan waa habeen talaada kuna beegan saddex iyo toban kun شhar bcil أwl kun afar boqol iyo saddex iyo afartan jir nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam kitaabu ayaan soo dhex jibaaxaynay oon soo soconnay bifadli min rabbina tabaaraka watacala caaw waa baabka afartanaad baabu beyci sumbuli xataa yabyada baabu beyci sumbuli sabuulka in la iibiya ayuu baabkan u baab yahay xataa yabyada ilaa uu ka caddaado beycu sumbuli sabuulka iibintiisa xataa yabyada ilaa uu ka caddaado xukunkiisa wuxuu yahay ayuu baabkan u baab yahay weeyaan sabuulka hadda waxyaabaha soomaalida annaga aan aadku naqaano beerano waxaa ka mid ah geleyda oo kale waxaa kaloo ka mid ah masagacaddayda iyo noocyadan kaloo la dhahaa amerikaanka amaba shamurayd noocyahaas kala duwan oo qof walba magac gooni u yaqaano oo masagada iyo ongeleyda iyo wix noocooda ah oo annaga aan beeranno sabuulka bislaashadiisa waxyaabaha u noqonaa daliilka iyo caddaynta waxaa ka mid ah inuu sabuulkii mirihii saarnaa ay marka hore cagaar yihiin waa cagaar kadibna waxay bilaabayaan inay caddaadaan caddaasho weliba markay sii cadaadaanna way adkaanayaan oo marka waa muxuu ahaa aaday u nugul yihiin oo haddii wax yaraysaa loo taabto waa iska buqayaan laakiin markii dambe waa adkaanayaan ilaa markii dambe ay wax adag ka noqdaan marka sabuulkii masagadii saarnayd in iyada oonan cadaanin oo weli cagaar ah in la iibiyo iyo markay cadaato in la iibiyo xukunkeeda wuxuu noqonayuu baabkanu baab yahay maxaa la ogolaya in la iibiyo maxaan la ogolayn baabu bayci sumbuli sawuulka in la iibiyo beeciisa ayuu baabkan u baab yahay baabu bayci sumbuli sawuulka in la iibiyo ayuu baabkan u baab yahay xataa yabyada ilaa uu ka caddaado soo isma lihidiin baabun laa yubaacu sumbulu xataa yabyada ayaa ku habooneed ma isleedihiin allahu aclam laakiin markii macaanida loo taga axaadiista macnahaas oo hadda laa in meesha la geliye ah laa bey laa beyca lisumbuli xataa yabyada inay ku haboon taha ad isleedahay wallahu aclam laakiin imaamka cibaaradiisa waa cibaaro salafi ah oo raggii qarniga saddexaad noolaa cibaaraadkooda waa cibaaraad barakaysan oo qiimo badan lidaalika cibaaraadkooda iyo eh, abwaabta ay qoreen iyo markaad fiiriso wax aadan mutaakhiriinta qolyahan dambe qoraaladooda aad muxuu ahaa barake aadan ku arkayn iyo fiqi aadan ku arkayn ayaad ku arkaysa oo aad ula yaabay waaya xadiidka afar kun shan boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai aley abarna cali bni xujr wa iqaة xaafid qaala xadaثna ismaaciil ibn culaya can ayuub ibn abi tamiimid sakhtiyaani can naafic mowla cabdilahi bn cumar can bn cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulk al sl sl wuxuu diiday can beyci nakhlati timirta iibinteeda timirta laftirkeeda ma waa mirihii saarnaa can beyci nakhlati mirihii timirta saarnaa in la beeciyo oo la gada xataa tashuwa ilaa ay ka casoota casaad ka noqoto ama casood ka noqoto afwan oy ka casaato oy ka nuurto wa can isumbuli sabuulkii in la iibiyo nabiga waa diiday sal slam xataa yabyada ilaa uu ka caddaado oo wayamana uu aamin ka noqda alcaahata musiibada iyo aafooyinka caahada waa aafooyinka waxaa weeyaan jawaaixdii oo kale waa oo wayamana uu ka aamin noqdo ood ka badbaada alcaahata aafada nahaa nabigu uu diiday sal slam in aad beecaas sumbulka iyo sabuulka iyo timirtii oon weli aanan soo nuurin amaba casaani casood noqonin in la iibiyo wuxuu u diiday albaa'ica qofka waxgadana albaa'ica qofka waxgadaadha cafwan qofka waxgadi iyo wlmushtari qofka soo iibsan labadaba nabiga u diiday sala allahu alay wasalam labadaba nabigeena waa u diiday calayhi salatu slam cilada looga diidayna waad garanaysaanoo timirtii waan soo marnay sabuulkiina waa lamid isna kaba soo qaad sabuulkii oo cagaar ah ayaad beer dhan oo wada muxuu ahaa sabuulla ah ayaad iibsatay kadibna waxaa ku degay ayax amaba waxaa weeyaan way bukootay oo xanuunna waxaa jira ku dhaca dalaga amaba sabuulada ku dhaca ayaa jira kadibna meeshii khalaas lagu kala yaac amaba dabayl ayaa ku dhufatay amaba muxuu ahaa ilaah xaggiisa looga yimi subxaana wa tacaala kadibna xoolihii marka aad qaadatay sida timirtii oo kale waa bima yaahudu axadukum maala akhiihi bigayri xaq midkiin muxuu ku qaadanaa xoolaha walaalkiis xaq la-aan ila waaxala allahu lbeyca waxarama ariba beycana waxaan sheegnay waa tamliik qofka inuu wax soo milkiyo oo la soo wareego biciwad isagaoo badel bixina hadda lacagtii aad qaadatay oo ninkan walaalka oo beerta aad ka iibisay aad ka qaadatay ciwadka isaga lacagta ugu qaadatay iyo bedelki muxuu ahaa waa inuu masaga iyo muxuu ahaa eh, helo cunno soo maaha cunnadii marka ninkii ma helin maba gaarinba aadna lacagtiisi aad qaadatay maxaad ku qaadatay marka aq la-aan wax allo wax kasta marka walaalka xoolihiisa inaad aq la-aan ku qaadata keeni kara waxaa loo sii dhigaa horjeero ayaa loo sii dhigi waa la sii xiri isbaaro insaxa tacbiir ayaa loo sii dhigi waa baabka loo yaqaana baabu sad addaraa'ic wax kasta oo waxaa weeyaan arrinka isaga fududayn karo oo xaqa walaalka inaad baatil ku qaadato keeni kara ayaa lagaa sii xiraya waa lagaa sii moosi si aadan muxuu ahaa ugu gudbin walaalka xoolihiisa xadiidka afar kun shan boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiis صaxiixu bima bacda oo xadiid ka dambeeya ayuu ku ansaxayaa qala wuxu yhi imam النasai alي ramat lah xadaثna qutayb bn saciid ibn jamiil ibn طariif الbaqlani wa iqaة tabt qala xadaثna abulaxw salam bn sulaym الxanafi waa sidaas oo kale can acmash waa sidaas oo kale can xabiib bn abi haabit wa iqa can abi saalix aلsamaan الذakwaan الزayaat weya wa iqaة habt ana rajula ninba oo min asxaabi الnabiy nabiga saxabiska sal slm akhbara wuxuu u sheegay qaala inuu yidhi yaa rasul rasuulka allow ina anaga laa najidu ma helno asayxaaniya timirta loo yaqaano sayxaaniga waa nooc timirta ka mid ah asayxaaniya timirta sayxaaniga loo yaqaano wala alcidqa iyo roqobta ama gacanta mooska oo kale markuu isku xiran yahay maxaa la dhahaa beeraleyda aawe gacan gacan sooma roqobna waa la dhahaa roqobta inkastoo ay ka yar oo roqobta muxuu ahaa way ka yara cinabka qaybtiisa yar iya roqobaa la yihahdaa marka inaa annaga saxaabiga ayaa dhihi rasuulka allow laa najidu ma helayna asayxaniya noocaan sayxaniga loo yaqaano timirta ah wala alcidqa iyo gacanka oo timirta ah bijamci tamri timirta teeda isku dhexdarka ah timirta teeda isku dhexdarka oo waxa weeyaan nooc fiican iyo nooc yara eh, mxuuahaa dhexdhexaad iyo nooc bufa iyo timirtii isku dhex qasan kuma heli karno waaye xataa naziidahum ilaa aan noocaan isdhexyeelka aan u kordhin markaan timirtaan sayxaaniga oo noocaad fiican iyo midaan mxuuaha gacanka ah aan soo gadanayno timirtan caadiga oo isku dhex jirka ah oo qaar buf ah iqaar aad u fiican iqaar isku dhexdarka ah markaan muxuu ahaa aan ku soo bedelanayno inaan tan yaro badino oo midaan isku dhexdarka aan badino mooyaane kuwan kale oo fiican ma heli karno saasuu nabig yiri sal l slm yani timir waxaad haysataa isdhex taallo nooc fiican iyo nooc sanba waana saas ay timirtaas hadda kartoomaan caadigo timirta markaad furto ood fagsiiso nooc waxaad arkaysaa maa allah aad u malaynaysa qoraxdaas casaanteeda iyo dalaalkeeda iyo quruxdeeda iyo qaar aduuah amaba qaar bua ayaad ah, ku arkaysaa mot wa sde taal iyo qaar mxuu aha alahay oo dhertay soo saa maaha marka taas jamciga oo isku dhex jirta marka sayxaaniga waa nooc aad u sarey oo aad u ficnaa cudqigana waa laantiio mxuu ahaa amaba gacankii oo sidiisii oo marka inta bislaaday kadibna wax halaysanba ay ku jirin oo wada qoyan ari ah markaan u baahana marka timirtaas noocaas aho cudqiga ah amaba aan sayxaanig u baahannahay oon tan haysano inaan ku bedelan aan rabno isku miisaan ama isku beeg nagama yeelayaan waa inaan badino noocaan isdhexyeelka ah saasay nabiga weydiiyeen sala allahu alayh wala slm ama rasuulka alla alayhi salatu slam faqala rasul lah wuxu yuri sal slem bichu ku soo iibi bichu ku gad bilwariq fida ku gad noocan jamciga ah oo isdhexyeelka ah fidla fida ama lacag ku gad kadibna lacagta gacanta ku qabso uma intaa kadibna ishtari bihi noocaas fiican oo sayxaaniga iyo cidqiga aad doonays ku gada laakiin timiran timirku gadaya waana kala kordhinaya maya waa noo imaan doontaa caynu riba ribada oo cad oonan biyo ismarinin weeyaan waa noo imaan doontaa insha allah tabaraka wa tacaala tafsiil amaba faahfaahin intaa ka dheer baabu bayci tamri timirta in lagu iibiyo bitamri timirka lagu iibiya mutafaadilan iyada oo kala dheer oo kala badan ayuu baabkan baab yahay xukunkeeda muxuu yahay sii qaata xaaraan xukunkeeda muxuu sii noqonaa riba ribada nooceeda weeyaan waa riba alfadli mise waa nasia waa riba alfadli xadiidka afar kun shan boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid qaala alimaam nasai alay mtl aqbarna maxamed bin almuraadi wa iqatu tabt wاlxarid miskiin qira'at alيh waan asmع wlafdu lahu iqatu tabt can ibn اqasim cbdiraحman bn qasim cutiqa wa iqa qala xadaثanii malik waa imaamki can cabdilmajid ibn suhayl alqurashi wa iqa can saciid bn musayib waa imaamki can abi saciid اkhudri sacd ibn malik bn sinaan radia allahu tacala anhu ardah waraxima jamiica ruwaat wa can abi hurayrata abi hurayra waa ninka la yihahdo marka saciid ibn musayib wuxuu ka wariyay abu saciid اkhudri iyo abu hurayra radia allahu ta arda rawayat islaam raawiyat islaam labada saxaabiya ana rasu rasulka ka wariyan sal slam ana rasul rasulka sal slm istacmala wuxuu shaqaaleeyey rajula nin calaa khaybar khaybar ayuu beerihii ku yeelay shaqaalo u dhigay amaba istacmaladaas waxaa weye inuu zakada ka soo arooriyo amaba uu muxuu ahaa howl ka soo ayuu nabiga u diray fa wuxuu keenay bitamrin timir janiibin ee aad u sarayso aad u qiimo badan nooc aad u sarey oo high quality waxaa u taqaanaan <laughs> ma garateen aad u sareey v i b waa isilaaadka beryahan soo kordhay oo qofka yani ayuu keenay timir aad u saraysa faqala rasul u sl slm akullu tamri khaybara haakada akullu tamri khaybar khaybar timirteed oo dhan haakadaa ma sidaana waxaan yani qiimaha badan oo aadka wanaaga badan khaybar o dhan ma noocana qaala wuxuu yihi ninkii laa maya wallaahi allan ku dhaarti ya rasul rasulka alw timirta khaybar o dhan saan ma aha ina anaga lana'hudu waxaan ku qaadanaa asaaca hal saac oo laba kiilo i rubac ama laba kiilo i bara oo min haada kan noocan janiibka ah oo fiican oo aadka u sarreeya bisaacayni laba saac oo u dhiganta shan kiila amaba laba kiil eh, mxuu aha amaba eh, afar kiilo i bar ayaan labadan kiila iyo mxuu ahaa rubaca ama laba kiilo barka waxaan kusoo iibsanaa yan laba kiilo i bar waxaan kuso iibsanaa shan kiilo wa halkii saac oo noocan fiicanna laba saac oo tankalaan kusoo iibsanaa iyo wasaacayni laba saac oo tan fiicana bialaa saddex saacan kusoo iibsanaa o saacan waaba taqanaan waa kii zakatulfitriga aad ugu taqanaan faqaala rasul lla wuxu yh sl slm laa tafcal saa ha yeelin nabigu u diiday sal slm ha yeelin si ayada bic waxaad gadaa aljamca tan isku dhexdarka oo isku dhex yaacsan oo nooc fiican iyo nooc xunbalah gad bidaraahim shilimaad oo fidaa ku iibi lacag ku gad uma kadibna ibtac waxaad kusoo iibsataa bidaraahim shilimaadkan fidada ah janiiban noocaas fiican oo aadka muxuu aha u qiimaha badan oo darajadiisa ay ka fiicanta midkaan isku dhexdarka ah noocaan fiicanoo wada maran lacagta iyada ohood isku darkii kusoo gaday kusoo iibsa ayuu nabiga amar ku bixiyey sala allahu calayh wali w arrinkaa u diiday xadidka afar iyo shan boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadid saxiixa qala alimam nas alay abarna nasr ibn cali aljahdami waثiqة tabt وismاعيل بن مسعوud الجحdري واللفظ له واثقة عن khالد بن xdر الجyمي قال xdثنا سعيد بن أبي cروبة وهي ثقة xاaفظ له تصانيف يدلس واkhتلط بآkhره عن qتاaدة بن دعاmة سدوس البصري واثقة تبت يدلس عن سعيد بن مسيب waa tqاana waa imaمka عن أبي سعيد الخdري radi اlahu ta ana rasu rasulk sl slam utiya waxaa loo keenay bitamrin timir raya bitamrin maxaa idin qoran ha bitamri rayaana timir yacni qoyan ayaa loo keenay macnaheeda maxay timirta haddii biyo badan geedkeeda la waraabiyo oo la cabsiiyo aafana aafana hy inta fariiso adeer halkan fariiso waaye bitamri rayaana timirta qoyan maxay tamacneeda timirta marka biyo badan ay hesho biyo badan ay cabto aafana ay ka badbaado miraha ka soo go-a waa miro qoyaan xigeenna oo aad u fiican timirta aan biyo fiican helinna oo waxaa weeyaan yara ku soo baxday on timir yara dharsan oon aad iyo aad muxuu ahaa waa u fiicnan wa marka nabigan waxaa loo keenay sal sl utiya nabigan waxaa loo keenay calayhi الsalaatu wasalaam bitamrin bitamri rayaana timir qoyan ayaa nabiga loo keenay sal slm oo aad u fiicanoo timir aad u sarrayso wa kaana wuxuu ahday tamru rasu rasulka all timirtiisa caadiga ah oo isaga eh, u baxday ama uu yaqaanayna waxay ahayd baclan timir eh, biyoyari ku baxday baclanta waxaa weeyaan waa timirta kabasooqaad eh, geed timireedka laba shay laba laba siba muxuu ah ku waraabaa mid waxaa wey biyiyaa lagu shubi ama kanaal ha u keeno ama tubaha looga shuba amaba muxuu inta lasoo dara ha lagu shushuba waxaa weeyaan waa adiya loo waraabiya waraabka kalena waxaa weeyaan xidadihiisa xidadaha ayuu biyo ku cabaa oo biyo lagu shubo ma lahan xidadihiisa dheer marka biyahaasu meelahaad ka soo shaxaadaa waa shaxadku nool timirta nabigeena cala slam marka ama ay haysteen ama ubaxaysayna waxay ahayd baclan bay ahayd timir oo xidadaha biyo ku cabto oo biyo badan ay ka dheragto oo deeqa ma heli jirin kow fiihi waxaa ku sugnaa timirta gudahe gudihiisa ama gudaheeda waxaa ku sugnaa yubsun qalayl waa timir yar dharsan timirta mayga loo keena maxay ahayd mid aad u qoyan ayay ahayd weeyaan fa qaala wuxuu yih rasulkan sal slm annaa lakum haada annaa lakum haada kan xagguu idinkaga sugnaaday annaa sideebaa haadaa kan rayaanka ah oo qoyan lakum adinka idinkugu sugnaaday sideed ku hesheen xaggee kaga imaad ilaa nabigu u yaqaanaa timirtii ay haysan jireen waa timir yara yara dharsan amaba qaleel xigeen ah qaaluu waxay yidhahdeen ibtacnaahu waxaan ku soo iibsanay saacan hal saac hal suus bisaacayn laba suus baan kusoo iibsanay oo min tamrina timirteenna midaan rayaanka oo qoyan teena baclig ahayd oo iska yara qaleel xigeenkahayd ayaa laba suus ama laba saac intaan qaadno aan hal saac oo midaan qoyan kusoo iibsannay faqaala wuxuu yidhi laa tafcal saa ha yeelin qofkii saa u sheegay ayaa wuxuu yidhi ha yeelinsid ayada fa inna haadaa arrinkaas aad samaysay laa yasixu ma ansaxaayo ma bannaano beec ansaxay ma ahan walaakin warka lagu laabay bic waxaad iibisaa tamaraka timirtaada qalanlayd amaba dharsanayd washtari kadibna ka soo iibsa min haada midkan qoyan oo rayaanka iyo wix la midka ahna xaajataka waxaad leeda dantaada ka soo iibso ee timir timir ku bedel midna bada midna ha yaraato ha yeelin mana ansaxaysa ayuu nabig sal allahu alah waslm maxaa yeelay ribalfadli ayaa meesha lagu dhici ribalfadli ayaa meesha lagu dhici qaacida qabsada akhyaaray haddii marba ribalfadli meesha ay imaado haddii marba waxyaabahan ribada ay gasho markii la kala bedeli laba qaybood waa qayb waa annaqdaan fida iyo dahab iyo waxaa weeyaan dolar iyo lacag kenya iyo lacag soomaali iyo riyaal sacuudi lacag iyo fidadii dahabki haddii laisku bedeli amaba cunada caadigoo la cuna oona la kaydin kara oo la miisaama oo la beegi cunitaan waa in meesha laga horta laazim waa macuum waa inay shay la cuna u noqdo tan labaadna waa shay kaydsamaa waa inuu noqdo ragga qaarna waxay leeyihin wa wax la beega inay noqdaan laakiin kaydsamaaga ayaa ka cad wallahu aclam basashi kuma jirto kuwaas basal yaanyo iyo waxaa weeye qaraha iyo muxuu ahaa tufaaxa iyo mooska iyo kuwaas kuma jiraan waas wax kaydsama maaha kuwaas xagga iskaga iskaga tuur xoolaha nool iyo <laughs> kuwaas kuma jiraan xoolaha nool in kastoo laga hadlo laakiin hadda xoolahana gelino kaadi marka wax kastoo marka noocaasa hadday isku nooc yihiin oo waxaa weeyaan geley geley timir timir sonkor sonkor bariis bariis haddii ay xaaladda noocaa noqoto amaba ay noqoto dahab dahab lagu bedelaa fidlo fidlo lagu bedelaa dolar dolar lagu bedelaa lacagkeyn lacagkeyn lagu bedelaa riyaal sacuudi riyaal sacuudi lagu bedelaa shay isku nooca ah. ribana ay waxyaabaha ribada ay gashay ka mid a ah oo asnaafta ribowiga ah naqdaanka ama macuum oo mudahara ay noqoto shardiga la shardina waa laba shardi shardiga koobaad altamaaul horta waa inay sinaadaan boqol boqol saac saac laba kiil laba kiila waa inay haba yaraata kala badanin shayga laisku bedelay haddayba isku nooco yihiin qodobka labaadna yadan biyadin altaqaabud waxa loo yaqaan waa in hoo hoo ay noqoto xoogahoo jiraan kusoo yardhuufana kadib ay kuu keeni maya ma anfacaysa labadaas shari waxaa shari ah hadday shayga sinfi ribowi hadduu yahay waxay ribo gelaysa tafaadul ay ku gelaysa la kala badin ay noqoto asnaafi ribowiya ayaa la yidhahdaa amaba naqdaanka oo kaashka oo doolarka iyo dahabka iyo wixii la midka iyo lacagaha oo naqdaan ah amaba ha noqoto waxaa weeye macuumu dakar wax la cuna oona la kaydin karo labadaas shay ribo ayaa geli haddii la kala badiyo sidoo kale waxay ribo gelaysaa haddii marka ayda la kala qaadanin marka qaacidada taal waxaa weeyaan asnaaf ribawiya markii laisku bedelaa hadday isku nooco yihiin laba shardiyaa loo shardiyaa shardi koobaad waxaa weeyaan altamaaul waa inay isku mid yihiin tan labaadna altaqaabud waa in hoo iyo hoo ay noqoto yadan biyadin intaa ma garana haddii ay laakiin kulli asnaaf ribawiya isla waa ribada wada gelaysa laakiin waa noocyaa kala duwan maxay tahay kaba soo qaad waxaa weya waxaan isku bedelayaa qamadi iyo gel yar isku bedeli labada shardi midba meesha ka bixi waa ke waa tamaaul inay sinaadaan oo kana hal kiilo unoqoto kana hal kiilo noqoto mesha waa ka bixi laakiin shardi kala soo hari maxaa weeyaan shardiga asaga iyo dembiyadin ma garateen culamaanlay haddii marka dolar iyo lacag kenya la isku bedeli meesha waxaa weya waxaa ka bixi tamaaul waa inay sinaadaan boqol dolar iyo boqol shilin lacag kenya maya dhac waa taas ma dhacays laakiin taa markay ka baxdo waa meesha soo hari ho iyo ho suuqa sarafka arinta ayada hala geey nacam ah, fadal fadal ah. ah. haddaad toban kun haddii aad u keento haye haye maxaa loo yeelaa maa sabab hortaas tana ugu fudud waaba tanaa ugu dhib yar tanaa ugu dhib waxaa laga yaaba qofka inuu isleeyahay haddii aad toban kun aad hesho kaba soo qaad waxaad ka faa'iideysaa toban kun oo shan lacag inaad ka faa'iday ama shan kun aad ka faa'iday marka toban kun aad faaidi lahayd maadaama wax badan ay ku tahay hal marna ay kaa dhacaysa laba kun iska tuur ama saddex kun iska tuur toddoba kun aan kusoo hari ama lix kun aan kusoo hari intaas marka waxaa wey maanta biilka reerkii waa meel kaa saaraya hal mar marka inaad u xishaa laga yaaba lakin kun markay tahay inuu ka waxaa laga yaaba todoba boqol ama lix boqol uu ka helo marka taas ayada waxaa ka dhib badan inkastoo laftirkeeda ay muraajaco u baahanta dhib weyn laakiin igama muuqda haddiiba ay raalli ku wada yihiin laakiin waxaa ka dhib badan mushkiladda ah in qofkii la yidhaahdo lacagtan haddii ay jajab tahayna waa boqol iyo toban boqol jajabaan wadaa markaan boqol markaan jajab wado oo lacag dolar aan rabaa kaba soo qaad jajab basaan wataaba dolar dolar aan rabaa dolar caanidaan rabaa kadibna lagu yidhahdaa haddii aad jajab wadata oo dolarkii muxuu ahaa cusbaan rabto waa inaad muxuu ahaa boqol iyo toban keento ama boqol iyo shan keento boqol iyo shan waa inaad keento taas ayaa ka khatar badan alcumuum aan horey u soconno marka marka ikhwan alkiraam masaladan ku saabsan marka kullu shay kastoo marka dahab iyo fida ah dahab iyo fida ah amaba lacag ah haddii ay isku nooco yihiin laba shardiyaa loo shardiyaa waa in tamaahul ay isla eg yihiin sidoo kale hooy hooy waa inay dhacdo taqaabud haddii ay kala nooc yihiin marka oy qamadi iyo galley oo kale yihiin amaba dolar iyo shirin kenya ay yihiin amaaul inay sinaadaan hari maaha lakin waxaa hari ah ataqaabud oo markii lala kala wareego ayaa hari ah intaas marka ogaano wixii marka tabiiq iyo la falgelitaan iyo wii in laga dhiga shay lagu camalfala nin walba saa u taallaa waxaas wixii ka bedelan ood aragta marka oo labadaas qeyd ay meesha ku jirin hadday isku nooco yihiin oo taqaabud hoyho meesha laga waayo waa riba ribaad ku dhacday qofkan ribaad ku riday haddii ay mxuu ahaa ay kala nooc yihiin aday isku nooc yihiin oo waxaa weeyaan meesha ay sinaan laga waayo sinaan laga waayo waxaa w ribaa lagu dhacay haddii ay muxuu ahaa sidoo kale laga waayo ho iyo hona ribaad ku dhacday haddii ay kala nooc yihiinna oo meesha laga waayo ho iyo ho ribaad ku dhacday laakiin inay sinaadaan laazim ma ahan mi laisla fahma khyaari a dolaraad ugeysay bog ya dolaraad ninkan u dhiibtay soo maaha sarafaad ka doonaysaa kadib markaad saraf ka doonaysay qodob kale waad ka xuji marka maya lama yeelay doolarkaad u dhiibaysaa lacag kenyadaadiyaad qaadani markaad qaadato ood xoolahaadi aad yeelata aad leeda marka sarafka noo dhammaaye oo bilahi towfiiq sooma xogahan waa ammaani waxaad yeelaysaa meel dhig laazim ashira haye haye yani ninkii waxba kamaad unagayn isaga marka waxbuu soo jaf soo siiste riba bangiga lacagta laga qaadana marar qaar waxaa dhici karto inay ribo noqonin laakiin asal ahaan intaan naqaano eh, beriga hore waa lagu dagmeen lakiin beryahan dambe waa <laughs> tubna ka dha tubna gacmaha la kor loo taaga culamadii xataa gacmahay taageen hawsha marka hore lagu khalday marka alcumuum haddii marka bangiga wuxuu ka soo qaatay ay riba yihiin annaga ma naqaan wuxuu soo qaatay wuxuu ka soo qaatay haddii ay riba yihiin oo la xaqiiji adigana aad u haysatay nin muslin ahoo wixiisa ay riba ku jirnood waxaadii aad ku darsatay eh, xoolahaadu waad ka soo qaadani un ninka waad ka guuri ya <laughs> adiga waxba maadan ogeyn gadaal damaad ka ogaatay haye haye maxaad ku leeda markaad gurigii marka ma lacagaad ku leedahay mise gurigaad ku leedahay wallaahi niy waa imtixaan waa taas imtixaan waa ninka asaga inaad hal horta aad mar un ka xerag furato in laga xerag furto ka isaga ah kaas aamin ma ahan waa khaain lacagtaada guriga waa iska gedi meeshood ka carari kabaha kabahaada ka qaada ka dhicun <laughs> de mishkiladii meesha balaa soo gasha mogta meesha cuquubaa ka dhacaysa asal ahaan waxaa laga yaabaa adiga ina hadda ay wax kugu laazima oo inaad samayso oo culuso weyn inay jiri ay jirin waa laga yaabaa laakiin mishkiladda dhacda maxay tahay ninkan xoolo xaaraan ah oo weliba ilaahay aad la dagaalama meel digaal alla ad ku socdaad gashay ood ogaatay marka waa inaad sidii aad meeshaad ugu unbaxsan lahay intay kugu dumin <laughs> waxaan yeelaynaa sideeda adig ma ku qanacday marka ha adiga marka qalbigaaga markaad istafti qalbaka markaad qalbigaaga ma ku qanacday waa kaas alimu nabigu wuxuu yihi alimu dembiga maa xaaka fi sadri wax qalbigaaga muxuu ahaa aad ku xasiloay sooma arkin hadda fiiri maanta waxaa aad heli kartaa inteenna meeshaan fadhino waxaan heli karnaa haddii aan oranno oon xoogaho yeerdhididno oon albaabada qaar gargaraacno nin walba xoogahoo toban koo ama labaatan koo milyan ama soddon koo mil meel uu ka soo jaafjaafo inuusan waayina laga yaaba laakiin waxaa kuu diidi oo dhaxda iskaga xiranayood muxuu ahaa yani isu celini war waxaan berri waad ka tegi adiga eh. waxaan xaaraan cadna ma ahan xalaal cadna ma ahan ka joog ka joog dadka hadda waxyaaba qaar o dha mataqana meelahan hadda banaanada maaratay oo lagu iibiyo boosaska a beriya waxay ugu dhacdeen shasiyan ayaamihan jaamacad ka imaado twenty fourteenki ayaa meel meelahan oo muxuu ahaa muslimiinta iyo gaaladaba ay wax ka iibsadaan ayaa waxaa dhul raqiisoo badhaysa ah meesha yeelay saddex saddex boqoloo kun anna dhulba ma lihi way garat wadaad sacluuka oo waxba aan gacan ku hayn oo jaamacadda marka ayna ka soo orday ayaan ahay mogta maa ziltu sidii baan jooga weliba <laughs> marka kadibna markii waxaa la yidhi guri saddex saddex boqoloo kun boosas ahoo iska diyaar halkan ku yeeli marka iyadan laba boos ama saddex boos waxaan ku iibsado waan heli karaa oo saddex saddex boqoloo kun haddii saddex boqol iyo saddex boqol hal milyan waxaan gaarin sagaal boqol meelawa waxun baan jaafjaafan karaa boosas gataya oo muxuuha noisan ku yeel iyo waxaan sameeyaba ama dadayn ka qaataya waa un iibsan karaa meeshii waan tagay rag akhyaarha i wadeen meeshii waan ku qancay dulal aad u qurux badanoo waan waraystay waxaan ihi wal meeshaan sayt ragga waxay dhaheen meeshaan nin gaal ahaa oo khaa'in ah oo dowladdii eh, muxuu ahaa kenyatta wasiirka ahaa ayaa ayaa dhul dhan iska xirtay meeshaan laga bilaaba ilaa kaba soo qaad townka nairobi dhinaciisa kale dhul la eg ayuu iska xirtay wuuna bakti dhulka asagaa marka total lis soo baxay muraaq u samaystay adduunka dhan saasuu yeelay intuu iska xirt intuu iska xirt intuu iska xirt hakada marka dhulka asagaha ummadda ilaahaya marka a ah, a ah, ku yaacday waa waa la kala guranhaya dhulkiyaa marka kuwa marka oo society waxay dhahaan iskaashitooyin a ah marka ah, gacanta garidi <laughs> soomaali iyo khayrkood baa ku jiraan marka marka waxaa wa kaas hawsha halkaas waa markaad meesha fiirisa waxbaa ishuwan waxay ishuwan maxay yihiin ninkan horta wuu dhintay horaana ariiqa boob ah wax ku qaatay intaa waxaa dheeriyaa dhulka waxba kama qabanina waa dhul iska fitano haba yaraatay laa been aan laga dhigin walaa guri aan laga dhisin walaa ceel aan laga qodin walaa wa laga qabta aan jirin marka dhanka eegta marka ardi mawaat oo muxuu ahaa cid ka faaidaysta ay jirin oo iska bannaan weeyaan marka mawaadkana qofka noolaystaa iskale xadiid ha jiro marka dhan kale ka fiirisana waa dhul uu qof uu milkiyadiisa sharci u haysto weliba dhintay ama gaal ha noqdo muslim noqda ilan gaalnimo islaamnimo kuma xirno milkiyadda waxaa intaa ag yeela marka xadiidka nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam oo uu nabigu yidhi qofkii dulmiyo ama qaato hal taaka dhul ah oo dulmi ku qaata maalinta qiyaama toddobada arla inta kaga qoneeda qoorta loo suri xadiidkaadna wuu yeela saxiixa wixiyaa marka madax ii galay wixiyaa madax isla galay xadiidki waxaa igu soo dhacay marka nabigeenu yidhi sal allahu calayh waali wasalam qofkii shay ilaahay dartii ugu tago ilaahay dartii wax qofka ugu taga wuxuu ugu bedelaa bedelka khayr badan go-aankiiyaan qaatay duurka ilahan ka maray ragga ayagaa saaxiibaday ahaa markay arka waa kaas wadaadkii de meeshaan ahaa intaad meelaad taaganta kaas guryihii saddex mille hadda ay joogaan halkii boos halkiiba afar milyan aysa usii socdaa halkaas marayaan waxaan dhahaa marka allah idiin barakay ani kollayba haba yaaraatay wax tiiraanya ah amaba haba dama ah amaba haba yaaraatay intaas oo kale waxaan farxad ahayn imisoo kordhaysa maanta cadaabaan ku jiri lahaa wax aan cadaab ahayn qalbi inaan u cadaabnaado waxaan iguma jireen hadda alxamdulilah haddii aan caawa aan kawdhah dhul liiga dhaxla oo aniga lii cadaaba amaba lii cafina oon ku meesha ayada ama dan kale ma jirta waaa marka ka dambey gu dhaay waaa ka dambey marka dhul kalea ka dambey marka dhul kale oo meelahaas ku yaala ayadna qaybahaas kore oo total l loo haysto isku toosana l dhulkaana total l waaa isku haysta nimin masaay iyo nimin hindiya isku haysta kan kale weyn rag akhyaaraha marka ah. malafki ii rogeen markaasa lo ah, kaas wixi waa isku aadan yihin ninkan waa tuug hindiga dhulkaan dhici rabaa niminkaa masaayda xilliga ingiriiska lahaa oo kan kale waa oo kadibna lacag waxaa laga qaaday ma allahu bihi caliim <laughs> markii lacagtii liiga shubtay ayaa qalbiga haddana waxa liigu taagay warad dhagkab war war tii kalo tan waa tii oo kale markaas alla gal ilaahayow ilaahayow haddii dhulkan ninkan hindiga ah oo madluum u yahay annaga ka kafadana la rog oo in muxuu ah, maxkamadda iyo wax alla wixii muxuu ahaa hawshaaraan ku jirnoo dhan waxayna inta qiyaamana uga cadaabi lahaa ilahay fadliga subxana watala ducada nagu ilahay aqbalay wax kale wallahi inay ahayn aan u malayna wallahu aclam nink hindiga ah la yidhaha hindiga iskala weliba xataa ragga tiimkan kale waxaa la socday dadka magaca kula dalkan kenya oo aadka looga yaqaan oo siyaasadda iyo madaxnimada i logu yaqaan rag ka mid ah ayaa tiimkan masayga iyo ummaddan isla socotay iyo nimankan kale oo ayaa le sujuud shukri alla sujuud shukri intii ay arrintaas socotay murug iyo cirbad igama bixin waxaan kala jeeda marka war wax adiga aadan ku intifaacaynin maxaad noolaani an sanada miyaad noolaani ma sanada maad noolaani ma toban sanada maad noolaani xataa labaatan sanadama noolow dadka qaar waa laga ya ina konton sana ku fikira waxad ma jiraan waxad wax jira maaha waxba kama jiraan kulla go-ina waxaad noolaana waa in yar oo ilaahay ogsanay subxana wa tacaala marka markaad tegaysa malafkaaga dembigaaga kale kugu filnaaday adigoo dulmi dhuleed ama dulmi maaleed galay ilaaha hortegi ha hortegin ilaahay subxana wa tacaala kuwa kalaba kugu filan indhahaadii waxaad ku arkayso dembi ahay iyo waxaad dagaada ku maqlaysa iyo waxaad carabkaada ka soo baxay iyo muxuu ahay gaabinta iyo waajibkaad ka gaabisay intaasaaba kugu filan cadaab iyo rafaad iyo kadeed iyo qabri lagugu cadaabo ilaha naga badbaadi subxana wa tacaala ha ha ha naam falakum ruusa maalikuma inaad la soo baxdo un baka axsanta ma hesha marka <laughs> kugu taagant weli a kugu taagnaat <laughs> aday ku taalla maskigamuy insha allah ilahi waxaan kaa baryaynaa waxaada oo salaamo qaba allah kaaga soo bixiyo xalaal badan allah ku sii nacam sheekh nuur madagay madagay madagay inuu iibiyo wahe laakiin faaid ma saarnay laakiin faaid ma saarnay dagid baa fiiri uh, sheekhnur ha ha Eh, ama xadaanii waxa hor ismaciil bn mascuud aljaxdari qala xadaana khalid bn xaad nujaymi qala xadaana hishaam adastawai wa iqatun tabtun rumya biqadr can yaxya bn abi kaiir wa iqatun tabtun yursal waydlis can abi salamti bn abdiraman wa iqatun muktir qala wuxuu yihi xadaana abu saciid alkhudri qaala wuxuu yidhi abu saciid kunaa waxaana nurzaqu kuwa la siiyo oo lagu irzaaqo lagu biilo tamra aljamci timirta isku dhexdarka ah d rasu nabig bilahaan noola siin jiray o alayhi الsalatu asalaam fanabiicu waxaan ku iibin jirna asaacayni labada saac oo shanta kiila amaba afarta kiila barka isku jooga ayaan ku iibsan jirna bisaaci hal saac oo laba kiila io bar ama laba kiila iyo rubca ah, ayaan kusoo iibsan jirnay oo nooc fiicana ah. fabalaqa dalika rasu rasulka arrinka ayaa gaaray sal slm faqala wuxu laa saacay tamrin bisaac laa saacay tamrin timir laba saaca ah oo shan kiila amaba laba kiila ama aar ah, shan kiila ama afar kiila i bar isku joogta laguma iibiyo bisaacin hal saac oo laba kiila i bar ama laba kiila ruba isku joogta walaa saaci xintatin gerbi labadeeda saac bisaacin hal saac oo gerbi ah oo nooc kaloo noocaas ka fiican laguma iibiyo walaa dirhaman hal shilin oo fida ahna bidirhamaayin laba dirham laguma iibiyo lama ogola maxaa dhaca meesha iyada ah? riba annasia sooma riba annasia sooma yaa culama alla weli baasha kumaana dhiiran riba alfadli riba alfadli waa axsantum waaya xadiidka afar kun shan boqol iyo lix iyo iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbarna hishaam ibn camaar السلمي وصدوق مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القديم صح عن يحيى وهو من أبي حمزة الحضرمي مولاه ثقة رمي بالقدر قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ورئال هشام علماء رقدوا وين كمدها ويان أن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلامة عبد الرحمن قال حدثني أبو سعيد الخدري قال وحير أبو سعيد كنا وحانه النبيع كوا قدنه تمر الجمع تمرت kuwa gado saacayni laba sac bisaacin hal sac baan ku iibin jirnay oo timir fiican faqaala nabi nabg wxu sl slm laa saaci tamrin laba saaco timir eh, muxuu ahaa bisaacin hal sac laguma iibiyo walaa saaci xintatin gerbida gerbida waa nooc qamadiga ka yara qaalisan burkana mararka qaar waa la dhahaa xintada bur oo axaadiista u sheegaan bur bay dhahaan xitaa shaciirta laftirkada mararka qaar bur bay dhahaan burka kii daqiiqa ah ha u marayn khiyaaray ha u qaadan axaadiis markaad ku aragtaan bur daqiiqa loolama jeedo la socda saa u qaata waa nooc muxuu qamadiga iyo gerbida ka mid ah kow ahay nabigan wuxuu yidhi sala allahu alayh ali wasalam laa saacay tamrin laba saac oo timir ah bisaacin hal saac oo timir laguma iibiyo walaa saacay xintatin xinta ama gerbida labadeeda saacna bisaacin hal saac laguma iibiyo walaa dirhamayn laba shilin oo fidahana bidirhamin hal shilin oo fida laguma iibiyo xadii afar kun shan boqol iyo todoba iyo kontonaad waa xadis saxiixa qala aimam nas alay mt abarna hisham bn camaar can yaxya wah bn abi xamza قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عقبة بن عبد الغافر العوذي وثقة رجل وصومر دمانتود قال وحي حدثني أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه ورحمه جميع الرواة قال وحي أبو سعيد الخدري أتى بلال بلال با أيمد رسوله صلى الله عليه وسلم بتمر تمر أليمد أتى وحي أليمد bilaal bilaal ibn abi rabax oo khaadimka nabig ah, muadinka nabigeena sal slm rasulah ba u yimid sal sl bitamrin timir buu ula yimid barniyin ee berni loo yaqaana ila alaan timirta berniga ah haddii aad xadda xaramka tagto maka iyo madiina oo berni isii tiraa berni waa lagu siinaya way taallaa waa nooca yacni saqciga ma gaarto saqciga ayaa ka yara sarreeya berniga laakiin waxaa weeyaan waa nooc aad u fiican islafteeda waa qaali noocyada qaaliga ka mid saqciga iyo waa yacni maraatib ay kala leeda baasha faqaala wuxuu yidhi nabigeena sal alla alay slam maa haada kan muxuu yahay oo noocan barniga ah ama timirtan maxay ahayd qala wuxu ishtaraytuhu waxaan ku soo saacan hal saac oo barnigaan bisaacayn laba saac oo tii caadigeedaan kusoo iibiyey faqala rasul wuxu yh sal slm awih awih yacni attawajuc washikaaya qofka inuu dhibsado ah oo kale waa waaba ahdi laftirkeedii awih awahna waa la dhahaa yadna ahna waa la dhahaa waa adiga dhawaaqi ah oo kale waa waa laftirkeeda ujeed marka hadda aad muxuu ah qofku waxaad meel aan ka filayn aad kaaga soo bax ah soo ma dhahed tanna maxay tahay awihid waa un ahdi waa un waaya ah oo kale waa caynu riba huwa isaga ama beecan caynu riba waa ribadii oon biyo ismarinin ribadii laftirkeedii waa laa taqrabu ha u dhawaan ayuu sal slm ha u dhawaanin beecan iyo timirtan toona waa ribadii laftirkeedii ee nabiga wuxuu yidhi ka fogow ha u dhawaan ayuu nabig yidhi allahu alayh wasalam waayo xadiidka afar kun shan boqol iyo siddeed iyo kontonaad xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alam talaqbana asxab abdullahi bin xandari waa imaamkii hiqatun tabtun xuja qaala xadaثana faqih weliba qaala xadaثana sufyaan ibn cuyeyna can zuhri maxamed shaab zuhri imaamkii can malik ibn aws ibn xadaثan almadani lahu ru'ya nabiga ayuu arkay sal slm anahu ninkaas samica wuxuu ka maqlay cumar ibn khaaab radia allahu anu arda yaquul isagoo le qaala rasul rasulka wuxuu yihi salى اllahu alayh wali waslm adahabu dahabki bilwariqi fida lagu iibiyey riban waa riba <laughs> masaladan waxay la too tahay laa tajibu الzakaatu fi اlibil oo kale laa tajibu الzakaatu fi اlibil wadaadka haddii muxuu ahaa intaad laa tajibu zakaatu fi libili geela zaka kuma waajibaysa hadduu yihahda kadibna uu muxuu aha qof la yihahdo ood u jeesta wadaadka marka degdegsanaa uu kadibna haf intuu yihahdo bannaanka u baxa wallahi wadaadkii meeshaa fadhiyey oo koofida iyo okiyaalaha watay wuxuu shalay maqlayseen maya wuxuu yidhi geel zaka kuma waajibaysa ma yidhi ha maa allah khalaas tii oo kale waa u kaadii marka mas'ale minhaaj maxaa la yidhi lama hor ordo sidoo kale axaadiista nabigeena ilaahay ka dhammaanaan lama hor ordo u kaadiyi marka waxay la taho arrinta ayada miaal bay leedala socda akhwaani in qofka uusan ka sugin xukunka intuusan taam noqonin dhibka ka imaana waxaa ka mid ah nabigeena calayhi salatu slam salaad duhur ama salaad casr xadiis sida ku sugan fi saxiixayn ayuu laba ragca tukaday kadibna wuu salaam noqsaday markaasuu istaagay qof calayh sala geed buuse ugu tiirsaday saxaabadii abubakar iyo cumar ay ku jiraan way ka hibaysteen nabi allow inay yidhahdaan salaaddii laba ragca kuu dhiman laba unbaa dukatay way ka hibaysteen dulyadayn la yidhah ayaa markiiba fudiri istaage intaa dulyadayn marka la hadlin fakharaja surcaan الnaas ama surcaan naas dadkii degdegsanaa oo suuqi iyo dukaamadii ku orday h waa la wada yaacay banaanka la taagan yahi qusirat salaad qusirat salaad waa la gaabi salaad waa la gaabi waaba iska tageenba khalaas labadii ragcay ka tuurteen horaanba dee dukaan markaasaa markaa ninka nabiga ku adkeeyey calayhi salaat salaam dulyadayn ayaa saxaabadii kusoo jeestay akamaa yaquulu dulyadayn dulyadayn suu sheegaa miyaa wax u jiraan markaasa yidhi nacam laba ragco nabiga tukaday sal alla slam laba ayuu tukaday kadibna wuxuu la imaaday sahwi la imaaday waxaan kala jeedaa marka mararka qaar qofka isagoon hubsan ayuu la ordi hadda fiiriya nabigeena muxuu lay sal slm adahabu dahabki oo bilwariqi fidna lagu iibiyo riban waa riba yaab kow ilaa haaan waa kaas istanihi qofkuu ka tegayaa ilaa haaan wa haaan ilaa haaan wa haaan hoo iyo ho ma oyane iyo saan iyo saan ma oyane aanku ii dhiib aankuu dhiiba ma oyane in laisu dabamariya ho ho ho iyo ho haaan wa haaan ninkuu qofka ka soo qaato kana uu dhiiba ma garata wtamru timir oo bitamri timir lagu iibiyana riban waa riba ilaa haaan wa haaan ho iyo ho iyo albur bur oo bilburi bur lagu iibiyana riban waa riba ilaa haaan wa haaan ho iyo ho mooyane washaciiru qamadigi bishaciir lagu iibiya riban waa riba ilaa haaan wa haaan ho iyo ho mooyane saas ayuu nabig yiri sal slm marka meeshan waxaa yeela dahab iyo fida laisku iibina waa inay ho iyo ho ay dhacdo cunadan noocyadan ah cunadan timirti iyo burki oo muxuu ahaa aan la aadi karno amaba gerbida ah nooca ka yara saray qamadigi waa iyo qamadigi intaba maxaa kulmiya intaas maxaa kulmiya dhammaantood wax la wada cuno waa tan labaad dhammaantood maxaa kulmiya iddikhaar wax la kaydin karo waa oon hallaabaynin intaas marka marka laisku bedela shardigaas nooc kasta oo yihiin ayaga amaba ayaga isku nooc ha noqdeena ama kala nooc ha noqdeene waxaa shardi ah haan wahaan la socda arrintaydi aan la hilmaamin war muxuu ahaa labaatan kiila oo gelley ah iyo labaatan kiila oo bariis ah ayaan isku bedelani ma ahaa amaba soddon kiilo oo bariis soddon kiilo oo gelley ah iyo labaatan kiilo oo muxuu ahaa gelley aan isku bedelani nacam dhib lahan laakiin waa inay hoo iyo ho ay noqoto labaatan kiilo geley aan kugu bedelayaa muxuu ahaa toban kiilo beriisa laakiin waa kuu qaadi maya eh, tan isii aan sii qaata maya ha kuusii taallo keenso markaad keensataan kala boreegsanayna waa isla fahnaan umayna baabu baaci tamri bitamr timir timir lagu ibi ayuu baabkan u baabi xadiidka ah, afar kun shan boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alayh sl akhbarna waasil ibnu cabdilacla alasadi waa iqa qaala xaddatana ibnu fudayl wa mxamed ibn fudayl ibn haswan adbi mowlaahum waa saduuq caarifu rumya btashayuc can abihi abis waa iqa abihi ak marka waxaa weeyaan fudayl ibnu haswan can abi zurca abu zurca waa ibnu camr albajali waa iqa can abi hurayrata cabdiraxmaan sardowsi radia allahu qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu uri sl slm atamru timir oo bitamri timir lagu iibiyo walxintatu qamadi ama gerbi oo biintati gerbika lagu iibiye waa noo asiil u dhow amadiga oo laakiin ahayn haciiru amadiga oo bihaciriamadi lagu iibiyo iwalmilu milixi iyo cusbadii jumbi ayay dadkan dhahaan walmilxu cusbadii ama milixi oo bilmix lagu iibiyo yadan biyadin yadan biyadin aankuudhiib gacan gacan yadan biyadin faman zaada waay qofkii kordhiyo aw istazaada faman zaada qofkii kordhiyo aw isdaada amaba kordhin dalbo faqad arbaa ribo ayuu la imaaday ilaa maa ikhtalafat wixi ay isbadasho alwaanuhu noocyahiisa mawjadaan yani timir timir ma lagu iibina labada hari oo yadan biyadin ah hoo iyo hoo ah iyo sidoo kale cadam ziyaada mila bimil waa noo imaan doontaa cadam ziyaada hadday kala duwanta marka oy tanna qamadii tahay tanna ay tahay gerbi ama tan gerbi ay tahay qamadii ay tahay tanna galley ay tahay yadan biyadinti waa laazim laakiin ziyaadadii dhib ma lahan toban kiilo oo qamadii ah ayaad ku bedelan kartaa shan kiilo oo gelley ah dhib ma lahan haddaad raalli ku noqotaan laakiin waxaa meesha yeeloon ka baxaynin baabu bayci buri imaamka marka wuxuu rabaa inuu mid walba kudul joojiyo ood burki gooni ahaan kugu sheego timirta gooni ahaan kugu sheega qamadiga gooni ahaan kugu sheega mid walba gooni kugu sheegi raba baabu bayci buri bilburi baabu bayci lburi gerbidi in lagu iibiyo bilburi gerbi ka lagu iibiyo ayuu baabkan u baab yahay atamru bitamri soo soo marin xadiiq afarku shan boqol iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imaamu nasai alay sl akhbarna moxamed ibn cabdillahi albasri waa iqa ibn maziic weeyaan qaala xaddaana yaziid ibn zurayc wa iqatun tabt qaala xaddaana salamata wa huwa ibnu calqama albasri atamiimi wa iqa can moxamed ibni siriin waa imaamka ataqaaneen can muslim ibni yasaar albasri wa iqatun caabid can cabdillahi bni catiik cabdillahi bni catiik waa cabdillahi bni catiiq aan soo mari jirna oo naqaanay yuqaalu lahu ibnu catiiq sidoo kale waxaa la yidhahdaa magac kale yule waa noo imaan waa noo imaan doona insha allahu tabaaraka wa tacaala hahay maqbuul wa qaala waxay yihahdeen labada nin oo cabdillahi bni catiiq ama catiiq iyo muslim ibna yasaar qaala waxay yidhahdeen jamaca waxaa kulmiyey almanzilu gurigii ama deegaankii ayaa waxaa kulmiyey bayna cubaadata ibnu saamit cubaada ibnu saamit iyo iyo mucaawiya ibn abi sufyaan labadaas saxaabi oo nina uu yahay waxaa weeyaan amiir markii dambe midna uu muxuu ahaa saxaabada nabigen raggi ugu muuqmuuqday uu ka mid yahay ayaa deegaan ayaa kulmiyey meel bay isugu tageen oy wada degeen kadibna xadahum cubaada cubaada ayaa marka u sheekeeyey qaala wuxuu yihi cubaada nahaana wuxuu noo diiday rasul rasulka sal sl wuxuu noo diiday can beyci adahabi dahab in lagu iibi bidahab lagu iibi ayuu noo diiday iwalwariq fida in lagu iibi bilwariqi fida lagu iibi ayuu noo diiday iwalburu walburi hay wa can beyci lburi burki in lagu iibiya oo ah muxuu ahaa gerbidi bilburi lagu iibiyo iyo washacir qamadiga bishaciir lagu iibiyo iyo watamri timirti bitamri timir lagu iibiyo qaala axaduhuma midkood wuxuu yidhi waa kuwe waa muslim bin yasaar iyo cabdullahi bin catiiq mid ka mid ah wuxuu yidhi walmilxi cusbo bilmilxi milxi cusbo lagu iibiyo walam yaqulhu aakharu kan kala muusan dhihin labada nin midba cusbo sheegay midna ma sheegin dhib ma laha labada waa laba nin oo waxaa weeyaan dhib weyn aan lahayn ilaa milan bimilin inay isku jin yihiin mooyane milan jin isku jin ah isku nooc isku waxaan kala jeeda isku miisaan ama isku beeg kiila kiila suus suus saac saac inay yihiin mooyane nabiga wuu diiday sala allah ala noo diiday yadan biyadin weliba hoo iyo hoo ay yihiin wa amarnaa wuxuuna faray rasuulkeena sal slm an inaan ku iibino adahaba dahabka biwariqi fid walwariqa fidadara bidahab dahab aan ku iibina wlbura burkan bishaciri aan qamadi ku iibina garbidi qamidi aan ku iibino washacira qamadigana bilburi bur aan ku iibina yadan biyadin ho iyo ho kayfa shinaa ahey si alla saan rabno kayfa shinaa maxay tahay ka ho iyo ho laakiin inta aan rabno aan kala badino haddaan isku waafaqno oo annaga aan heshiino qaala wuxuu yidhi axaduma midkood wuxuu yidhi faman zaada labada nin oo cabdullaahi ibnu catiiq iyo iyo muslim ibn yasaar midkood wuxuu yidhi faman zaada qofkii kordhiyo markay isku noco yihiin oo timir timir dahab dahab fido fido faman zaada qof kordhiyo aw isdaada ama kordhin dalbo faqad arbaa riba ayuu ku dhacay faqad xaqiiqa arbaa ribaalo ayuu noqday riba ayuu ku duldhacay ayuu nabig sal allahu alayhi waali ayuu leeyahay ayuu ka soo wariyey eh, saxaabigii saas cubaad ibn saamit inuu nabiga saa yidhi ama nabigeenna amarku bixi ka mid ahayd Hmm. wshaciiru qamadigi bilburi garbi lagu iibiyo whaciiri eh, wshaciira eh, weya wshaciira bilburi midda dambe waa la socdaya ah, wa amarana ah, ayaa kolka ayaa la kor dhabilaa kuwa hore waa la hoos dhabi maxaa yeelay waxaa ku jiray xarfujar baa ku jiray kuwa hore can beyci kuwan dambena waxaa weeyaan annabiica dahaba walwariqa walbura wahaciira waa yadan biyadin kayfa shinaa sidaan doonna maadaama ay kala duwan yihiin oo qamadi iyo laisku gadaya gadaa muxuu ahaa garbi iyo fida iyo dahaba laisku gadaa yadan biyadinti waa kayfa shinaa sidaan doonna u kala badanayna waa fi takhiir waa kayfa shinaa sidaan doonna ayaan u kala badanayna u kala badanaynaa haddii ay isla ogolnahay waa haddi isla ogolnahay xadiiq afar kun shan boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam an mumal ibnu hishaam alyashkuri wa qala xadaana ismaaciil wah bn culay an salma ibn calqamat albasri wa can ibn siriin qalu xadaanii muslim yasaar can cabdilahi bni cubayd cabdilahi bni cubayd wa cbdillahi bn catiiq laftirkiisii mujeda wa kaana yudca ibnu hurmus waa lihi jiray waa maqbuulkii ninka laftirkiisa wa qala wuxuu yihi jamaca almanzilu guriga wuxuu kulmiyey bayna cubaadat ibni saamit wa bayna mucaawiya yani xaafadaa kulmaysa xaafaday wada degeen ama xaafada iskugu yimaadeen meel bay wada degeen ama iskugu yimaadeen o jamac xukl almanzilu guriga bayna cubaati bni saamit wa bayna mucaawiya xadaahum cubaada cubaadaya marka u sheegay qaala wuxuu yihi cubaadan ahaana rasul rasulka ayaa noo diiday sal slm can bayci dahabi dahabki inaan ku iibina bidahabi dahab wlfidati fidadii bilfidati fida aan ku iibina watamri timirti bitimri tamar aan ku iibina timir aan ku iibina walburi eh, gerbidi bilburi gerbi aan ku iibina whaciiri amadiga bihacir aan ku iibina amadii kale wamili miligana bimili aan ku iibina cusbadii walam yaqulu aakharu labada nin koodii kale muusan dhihin oon soo marnay cabdilahi bin catiq iyo iyo moxamed muslim bin yasaar midkood ayaan sheegin ilaa sawaan bisawa inay siman yihiin ilaa sawaan sinaan bisawaain sinaan inay siman yihiin mooyane milan ay mid yihiin bimilin isku mid yani kan kiila kan kiila sawa iyo mila mila waa isku mid inay siman yihiin ay isku midna yihiin xagga miisaanka iyo xagga beegaba man zaada qofkii kordhiyo aw isdaada ama kordhin dalba faqad arbaa riba ayuu ku dhacay walam yaqul aakharu ki kale muusan dhihin wa amarna nabigu wuxuna faray sal slm an nabiic inaan ku iibina adahaba dahabkii bilfidati fida aan ku iibina walfidati fidada bidahab aan ku iibina markay kala duwan yihin wayaan walbura eh, eh, garbidiina bishacir aan ku iibina iyo washacira garbidiina bilburi qamadiga dhah bilburi aan garbidi ku iibina yadan biyadin ho iyo ho iyo gacan iyo gacan kayfa shinaa sida aan doonno oon kala badino laba kiila oo qamadi ah inaan ku iibino hal kiila oo gerbi ah hal kiila oo timir inaan ku iibino laba kiila oo qamadi ah laakiin waxaa meesha taagan iyo dembiyadin inaan ho iyo ho meesha ay taallo oo taqaabud u dhaca marka tamaaul hadday isku nooc yihiin iyo taqaabud baa la shardiyaa hadday kala nooc yihiin asnaafta ribowi ahna waxaa la shardiyaa taqaabud tamaaul lama shardiyo sidaa ula socda labada eray xifdiya altamaaul waataqaabud waay xadiidka baabu bayci ashaciir qamadigi in lagu ibi bishaciiri qamadika lagu ibi ayuu baabkan u baab xadidka afar kun shan boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qala alimam nasi an akhbarna ismaciil mascuud قال حدثنا بشر بن فضل الرقاشي وثيقة ثبت عابد قال حدثنا سلامة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال حدثني مسلم يسار وعبد, وعبيد الله وعبد الله بن عبيد ولفت الكيس مقبول كوا قال وحير حدثنا ama jamca wuxuu kulmiyey almanzil gurigii bayna cubaadaa ibn saamit wa bayna mucaawiya ayuu kulmiyey labada saxaabi faqaala cubaadata ibnu saamit nahaa wuxuu diiday rasul wuxuu diiday sal slm an nabiic inaan ibin adahaba dahabkii dahaban ku iibino walwariqa fidadina bilwariq aan fido ku iibino walbura gerbidina bilburi aan ku iibino washaciira qabadiina bishaciiri qabadi aan ku iibino watamra timirtina bitamri tamar aan ku iibino nabiga wuu diiday sal slm qaala axaduhumaa labadino ruwaada midkood wuxuu yidhi walmilxa cusbadin bilmilx aan ku iibin cusbo kale walam yaqal muusan in alla akharu kii kale muusan dhihin ilaa sawaa'an bisawa inay siman yihiin mooyane milan bimilin ay isku mid yihiin xagga miisaanka ama agga beega qaala axadum madkood wuxuu yidhi man zaada qofki kordhiyo aw isdaada ama kordhin dalba faqad arbaa riba ayuu ku dhacay walam yaquul aakharu labada raawi oo ibnu yasaar oo maamed muslim ibnu yasaar iyo cabdullahi bn cubayd ama cabdullahi bn catiiq waxaa tihahdaba midkood muusan dhihin amarnaa nabig wuxuuna faray sal slm an nabic inaan ku ibina adahaba dahab biwariqi fida aan ku ibina walwariqa fidadina bidahab dahab aan ku ibina walbura garbidiina bishaciri qamadi aan ku ibina washaciri qamadigiina bilburi aan garbi ku ibina yadan biyadin ho iyo ho kash isu dhib yani hay kayfa shina sidaan doono oon kala badino fabalaqa hada alxadiidu xadiidkan wuxuu gaaray mucaawiya ibn abi sufyaan ayuu gaaray faqaama uu istaagay mucaawiya oo faqaala wuxuu yidhi maa baalu rijaalin rag maxay xaalkooda muxuu yahay yuxadiuuna ka sheegaan amaba ku xadiiaan oo ku warramaan axaadiia axaadii can rasul rasulka ka sheegaan sal slm qad saxibnaahu nabiga waan la saaxibnay walam nasmachu minhu kama aanan maqlin fabalaqa dalika cubaadat ibnu saamit warkaas cubaadatu saamit ayuu gaaray inuu <laughs> la yaabay mucaawiye arrinkaas cubaada ayaa la gaarsiiyey faqaama isna waa istaagay faacaada alxadiid xadiidka ayuu ku soo celi laftarkiisa kow faqaala wuxuu yidhi lanuxadianna waan sheegaynaa oon sheegaynaa oon ku xadiiaynaa bimaa axaadii samicnaahu aan ka maqalnay min rasul rasulka an ka maqlay sal slm wain raima mucaawiya wain raqima hasan ah, muxuu ahaa haba sanduloobeeh ama ha booroobeeh mucaawiyat mucaawiya ya marka qofka w mxuu aha aad sanka aad ka gelinaysa sanka gelis waa ila xadiidka nabiga aan ka maqalnay marka mucaawirkiis muxuu sheegi saasuu ula jeeda marka mucaawid bin saamit annaga warkaas ma dhihi karna mogta saxaabada ayaga waxay isdhahayaan ayagay u taalla warkaas annaga nooma yeella socda inaan hadal adag saxaabada nabiga aan ku dhahno ama ku dhiirana been qofkii farta u taaga saxaabada ama afka u taago afka in laga jibiyo <laughs> ya raggaas nabigeena cala slam saxaabadii xataa kuwii hore oo markii hore wax bixiyey oo horaan soo islaamay ayaa kuwa dambe markaa isqabtaan ayaad kuwa dambe canaan adag duldhigi jiray nabiga wuxu hi jir sal slm low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaqa mudda axadim walaa nasiifahu haddii mid adink idin ka saxaabadii kuwa hore iyo kuwa dambe ayaa laisbarbar dhigaya laa yastawii minkum man anfaqa min qabl fat qaatala soo haddii midkiin uu bixin lahaa buurta uxud oo dahab ah, ma gaarteen hal mud oo sac oo loo qeybiyey nuskiilo oo kaleba nuskiila ay saxaabada bixiyeen oo cunno caadi ah ma gaari karto uxud oo dhan oo dahabood bixisaan ragga saa lagu dhaha waa saxabada nabigan rag ka mid annaga maxaad noo malaysaan marka afkutaab saxaabe ama gacan kutaag amaba warkooda oo muxuu ahaa eh, ayaga xataa laisu qabto annaga marka warkooda baan sheegaynaa ee eh, warka annaga maha kan warka <laughs> cubaadowa ragga ayagaa lagdabi kara fabalaqa dalika cubaadata ayay gaartay faqaama wuu istaagay facaada xadiidii ku soo celiyey faqala wuxu ila nuxadithanna waan ka waramaynaa oon ka warramaynaa ama aan ku xadiidayna oon sheegayna bima axaadiis samicnahu aan ka maqalnay min rasul an ka maqlay sal slam wain raqama mucaawiya mucaawiya haba ha ka sangashe amaba ha sanborooboe khaalafou qataada qataada ibn camas dus basri ayaa khilaafayoo rawaahu can muslim ibnu yasaar can abilashcad can cubaadat ayuu ka wariyey habka riwaayada loo wari ayaa noo imaan doona koleyba waxaa waqtiga ayaa dhammaaday in sha allah waa inoo habeen dambe hada wallahu aclam wsal اllah wslm ala abdi rasul mustafaa